alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllaah wacalى aalihi waصaxbihi ajmaciina wabacd waxaan kusoo jirnay baabkii ahaa baab alcawaamil adaakhilati calى اlmubtada'i wاlkhabr waxaan soo aragnay axkaamta baabkaasi wax ka mid ah qaala اlmualifu raximah اllah walitasaariifi hadihi اlafcaal afcaashan tasaariiftooda iyo gedgadoonkooda ayuu u sugnaaday min mudaaricin xaaluu ahaaday gadgadoonkaas walamri amar xaaluu ahaaday walmasderi masder xaaluu ahaaday wasmi lfaacili ismu faacil xaaluu ahaaday maa shay baa u sugnaaday tasaariiftaas lilmaadi maadi u sugnaaday min alcamali camal xaaluu ahaaday naxwu xataa yakuunuu mu'miniin qul kunuu xijaaratan wuxuu sheekhu inoo sheegayaa raximah llahu tacaala afcaashan qaybo ka mida inay tasarufaan tasarufkana waxaa loo jeedaa tasaruf marka baabkan la joogo ama sarfiga la joogo waxaa loo jeedaa kelmaddii inaysa hal mawduuc ku sugnaan oo mar ay maadi noqoto marna ay mudaaric noqoto mar ay amar noqoto mar masdar ay noqoto mar ismu faacil ay noqoto kaasaa waxaa loo yaqaanaa tasaruf marka afcaashan qaybo ka mid ah ayaa tasarufa oo gadgadooma oo mar mudaaric noqda oo mar amar noqda oo mar masdar noqda oo mar ismu faacil noqda tasarufka haddaba markay sameeyaan afcaashaas oo maadiga ay ka tagaan xagga camalfalka waxay u camal falayaan markay maadiga ahaayeen say u camalfalayeen yani sheekhu wuxuu doonaya inuu kugu baraarujiyo afcaashan markuu sheegayey oo uu tirinayey wuxuu tilmaamay oo uu tusaaleeyey ayagoo maadi ah ayuu markaa inoo sheegay kaana wa amsaa wa adxaa wa amsa wa laysa wa saara iyagoo wada maadi ayuu inoo markaas inoo sheegay marka macnaheedu maahan weligood markay maadi yihiin unbay camal falaan bas markay maadiga yihiin ayuunbay ismi khabar qaataan macnuhu sidaa maaha maadinimo way ka baxayaan qaybo ka mid a ah. mudaaric bay noqonayaan hadday mudaaric noqdaan ismigii khabarkii bay qaadanayaan hadday amar noqdaan ismigii khabarkii bay qaadanayaan hadday ismu faacil noqdaan ismigii khabar bay qaadanayaan marka markay maadiga yihiin say u camalfalayeen bay u camalfalayaan markay maadinimadii ka baxaan oo meel kale ay tagaanna sidan bay u camal camalfalaya marka masaladu sheikhu nagu baraarujinayo waa masaladaas weeye tusaalayaal buna siiyey laba tusaale ficilkii kaana ahaa asagoo mudaaric noqday marna amar noqday wuxuu noogu tusaaleeyey xataa yakuunuu muminiin ficilkaasi yakuunuu waa ficil mudaaric waa mansuubun ban mudmarata wujuuba bacda xataa wa calaamatu nasbi xadfu nuun woguna wuxuu noqonayaa ismigii muminiinna waa khabarkii weeyaan marka ficilku wuxuu qaatay ismigi khabar buu qaatay maadina maahan waa mudaaric ficilku mudaaric weeyaan ismigi khabarna uu qaato waxaa la mid ah kunuu xijaaratan kunuu xijaaratan kunuu waa ficil amar waa ficil amar wowguna waa ismigii wowguna waa ismigii xijaaratanna wuxuu noqonayaa khabarkii ayuu noqonayaa marka jumladaasoo dhan kaana iyo ismigeeda iyo khabarkeeda ayaa waxaa laohanaya fii maxali nasbin maquulu qowl ayaa la ohanaya marka ficilkii kaanaa maanta amar buu noqday miaalka horena wuxuu ahaa mudaaric buu ahaa isagoo maadina hore baan usoo marnay marka halkaa wuxuu noo tilmaamayaa in ficilkaa kaanaa uu tasarufo oo mar uu mudaaric noqonayo oo mar amar uu noqonayo facaaisha marka baabkan marka laga hadlayo tasarufka saddex baa loo qaybiyaa qayb tasarufta tasaruf taam ah bimacnaa mar mudaaric bay noqonaysaa mar amar bay noqonaysaa mar ismu faacil bay noqonaysaa masder bay mar noqonaysaa waa wixii markaasi layse ka horeeya wey laga soo bilaabo kaana ilaa saara laga soo gaaro toddobadaa ficil way tasarufayaan mudaaric iyo amar ismu faacil iyo masder ayay noqonayaan maadana dee asal bay ulahaayeenba qaybta labaad waxaa weeye qayb tasaruf naaqisa tasarufaya tasaruf naaqisa ayay tasarufayaan amar baa ka imaanaya masder baa ka imaanaya tasaruf naaqisa ah, macnaa taam maaha tasarufkoodu kuwaas waa inta kale marka layse laga reebo toddobadii aan soo sheegnay marka laga yimaado inta soo hartay layse marka laga reebo layse marka laga reebo inta kale afartii loo sharinayey in nahyi ama nafyi ama laga hormariyo duca lagala hormaro afartii loo sharinayey iyo daama shantaas tasarufkooda waa tasaruf naaqisa ah weeye amaa layse iyadu weligeed waa laysa weligeed waa layse layse oo mudaaric laga dhigayo ama amar laga dhigayo arki maysid laysa waa layse meeshaad ku aragtaba waa maadi laakiin kuwan kale yan waxa weyaan mar mudaaric way noqonayaan amar bay noqonayaan masdar bay ka imaanaya waxaa laisku hayaa daama ficilka daamaa laisku hayaa ma wuxuu ka mid yahay qaybta tasarufka naaqiska tasarufaya mise wuxuu ka mid yahay kuwa aan marnaba tasarufaynin laba qowl bay ka culimmadu in badanoo culimada ka mida ah naxweynta waxay leeyihiin way tasaruftaa laakiin tasarufkeedu waa naaqis weeye walow ay jiraan kuwa ohanaya iyadu marna ma tasarufto leysay la tahay marka si guud marka loo soo khulaaseeyo saddexdaas qaybood ayay u qaybsamayaan sheekhu marka ma sii gudagelin si guud wuxuu inoogu tilmaamay afcaashani markay maadi ka baxaan oo mudaaric iyo amar iyo masdari ismfaacil ay noqdaan waa wuxuu ka yimaada weeyaane waa wixii yani markaas uu ka imaan karo masder iyo mudaaric iyo amar weeyaane markay halkaa tagaan siday maadiga u camalfali jireen bay u camal falayaan camalfalka kuma koobna xaalka ay maadiga yihiin macnuhu ujeeda waa intaas wey walitasaariifi hadihi afcaal afcaasha gadgadoonkeeda ayuu u sugnaaday min mudaarican xaaluu ahaaday gadgadoonkaas mudaaric wlmri amar xaaluu ahaaday wlmasderi masder xaaluu ahaaday wasmi faacili ismi faacil xaaluu ahaaday waxaa u sugnaaday tasaariifta afcaashani maa shay baa u sugnaaday lilmaadi maadi usugnaaday min alcamali xaaluu yahay maagaas camalfal markay sidaa noqdaan mudaaric iyo amar iyo masder isfaacil noqdaan markay maadiga ahaayeen camalkay qaadan jireen camalkay qaban jireen bay qabanayaan oo camalkaasi muxuu ahaa camalkaas wuxuu ahaa rafcu اlismi wa nasb اlkhabr kaas weeye naxwu xataa yakunuu muminiin xataa waa xarfu jarin weeye iyadu madhabkan marka lagu socdo kuufiyiinna xataa waa xarfu nasbin waxbay nasbinaysaa iyadaa wax nasbinaysa yakunu wa ficl mudaaric mansuubu bxata wacalaamatu nasbihi xadfu nuun wowna waa ismigii muminina waa khabarkii shaahidku wuxuu yahay ficilkii kaana aha oo mudaaric noqday baa camal falaya shahidku halkaas wey qul kunuu xijaaratan kunuu waa ficil amar wowguna waa ismigii xijaaratanna waa khabarkii shaahidku waxaa weeye ficilkii kaana aha asagoo amar ah ayuu haddana camal falaya ayb wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala watustacmalu waa la isticmaalaa haadihi اlafcaalu afcaashana waa la isticmaalaa taamatan xaalay tahay taam ay mustahniyatan can alkhabar yani markaa iyadoo ka kaaftoontay khabar naxwu wain kaana duu cusratin ay wain xasala fasubxaana allahi xiina tumsuuna wa tusbixuun ay xiina tadkhuluuna fi اsabaax wa tadkhuluuna fi اlmasaa ilaa zaala wafatia walaysa saddexdaas mooyaane fainaha afcaashaas mulaasimatu waxay laazimaysaa linaqsi markaasi naqsi bay laazimaysaa halkana sheekh wuxuu noogu sheegayaa mas'alo kale masaladaas waxay tahay afcaashani waa afcaal naaqis ah naaqisna waxaa la yidhaahdaa waa wixii markaasi mansuub u baahda ayaa la yidhaahdaa naaqis afcaasha waxaa loo qaybiya afcaal taama iyo afcaal naaqis ah afcaasha taamka waxa weeyaan waa afcaasha marfuuc ku kaaftoonta oo marfuucu uu ku filan yahay waduu tamaamin maa birafcin yaktafi ibn maalik baa odhanaya waduu tamaamin mid taamnimo u saaxiib ah maa ay ladii kii weeyi yaktafii birafcin marfuuc ku kaaftooma haddii marfuucu ku kaaftooma ficilku taan baa la yidhaahdaa laakiin hadduu marfuuca ku filnaan waayo oo u baahdo mansuub naaqis baa la yidhaahdaa afcaashani marka dhammaan waxaan soo maray inay naaqis yihiin oo ismi markay qaataan khabarna ay u baahan yihiin laakiin kuwan taamka noqonaya marfuucay u baahan yihiin ismi la odhan maya faacil baa la odhanaya faacil ayaa la odhanaya naqsigii way ka baxayaan faacil bayna qaadanayaan macnihiina waa isbedelaya macnihii lagu fasiraya markay naaqiska ahaayeen macnihi lagu fasiri mayo maalan sheekh wuxuu inoo soo qaaday kaano oo kale kaana wuxuu inoogu fasiray xasala wain kaana duu cusratin waxaa la ohanaya wain kaana haddii la helo duu cusratin mid culays saaxiib ah haddii la helo marka kaanadii bimacnaa xasala ayaa lagu fasiray bimacnaa xadaana waa lagu fasiraa bimacnaa xadaana waa lagu fasiraa kadalika afcaashii kale macnahooda waa isbedelaya amsa iyo asbaxa iyo adxa iyo baata macnuu wuxuu noqonayaa amsa ay dakhala fi lmasa xilli galabuu galay amsa wuu ahaadayba ayuu aha marka hore maanta waxaa la odhanayaa amsa wuu galabaystay yani galabbu xilli galabuu galay wa asbaxa wuu waaberiistay ay dakhala fi sabaax wa adxaa xilli barqina ayuu galay barqinkii buu galay adxaa baata wuu beriyey yani sidaas ayaa lagu fasiraya dakhala fi اduxى wa dakhala fi اlmasaa wa dakhala fi الصabaax waxaad odhanaysaa maala tusaale adxa الrajulu adxa rajulu yani waxa way ninkii xilli barqina ayuu galay adxa waa ficil maadi arajuluna waa faacilkii marfuucun wacalaamatu rafcihi damatu daahiratu cala aakhirihi baata alqowmu qoladii way baryeen ay dakhaluu fi lbayaat way baryeen weeye waxay odhanaysaa baata waa ficil maadi alqowmuna waa faacilkii baata alqowmu tumsuuna iyo tusbixuuna tumsuuna wowga faacilkii ah afcaal khamse tusbixuuna wowga faacilkii ah ayb wowgaas marka hore aan ismi ku sheegaynay maanta faacil baa lagu sheegayaa lanna ficilkii wuxuu noqday taam buu noqday bacda an kaana naaqisan faacil bay qaadanayaan dalla markaad fasirayso wuxuu noqonaya dalla wuu ahaaday ayaa lagu fasirayey markay taam noqoto waxaa alla wuu daaimay bimacnaa istamara dalla alyowmu maalintii way daaimtay bimanaa maalintii maalin dheer ayay noqotay dalla alyowmu dalla waa ficil maadi alyowmna wuxuu noqonayaa faacilkii buu noqonayaa saara bimacnaa intaqala ayuu noqonayaa bimacnaa intaqala lagu fasiraya saara waxaad ohanaysaa saara alamru ilayk saara wuu usoo wareegey alamru arinkii ilayka xaggaagu usoo wareegay saara waa ficil maadi alamruna faacil buu noqonayaa ilayka jaariya majruurkan saara lagu tacalujinaya barixa macnaa wuxuu noqonayaa bimacnaa dahaba maa barixa kama zuulin ayuu ahaa markuu naanqiska ahaa laakiin maanta waxaa odhanayaa barixa bimacnaa dahaba wuu tegey barixa zaydun zayd wuu tegey baad ohanaysaa barixa waa ficil maadi zaydna wuxuu noqonayaa faacilkii infaka bimacnaa infasala lagu fasiraya infasala infaka wuu soocmay bimacnaa infasala lagu fasiraya infaka alkhaatamu infaka wuu soocmay alkhaatamu khaatamkii bimacnaa infasala lagu fasiraya marka alkhaatam faacil ayuu noqonaya wuxuu sheekhu ka soo reebay saddex ficil oo ayagu naaqis mooyaane yani markaasi marna taam aan noqonayn marna aan faacil qaadanayn weligood waxay u baahan yihiin ismigii khabar bay u baahan yihiin ismigii khabar ayay u baahan yihiin waa zaala waa fatiya waa leysa waxaa soo marnay zaala iyo fatiya inay ka mid ahaayeen kuwii markaa loo shardinayey in lagala hormaro nafyi ama nahyi ama duca lagala hormaro walaa zaala munhallan bijircaaika alqatlu anagi soo marnay walaa zaala marka ismi khabar ayay weligeed qaadanaysaa fatia la mid ah maa fatia muxamadun mujtahidan maa fatia kama zuulin muxamadun muxamed mujtahidan inuu yahay mid dadaalaya weligeed waa naaqis waxaa la mida ah laysa waxaa la ohanayaa laysa laysa camrun xaadiran camar ma ahaanin mid jooga laysa camru xaadiran marka laysa iyo fatia iyo zaala waxay laazimayaan naqsi bay weligood laazimayaan wuxuu sheekhu raximah اllah wa waa la isticmaalaya haadihi alafcaalu afcaashan waa la isticmaalaya taamatan xaalay taam tahay buu fasiray muxuu ku fasiray ay mustahniyatan xaalay tahay mid ka maarmaysa can ilkhabari khabar ka maarmaysa khabar lama baahna ismigii bay faacil ka dhiganaysaa isagaana ku filan naxw wain kaana duu cusratin ay wain xasala haddii uu xasiloo la helo duu cusratin mid culays saaxiib ah marka kaana waa ficil maadi intu waa shariyo kaana waa ficil maadi oo waa ficlu sharigii fii maxali jasmin ayuu yaalaa duuna waa faacilkii marfuucun calaamat rafci alwaaw niyaabata can dama lannahu ism asmaa hamsa duu mudaaf cusratina mudaaf ilayhi fanadiratun ilaa maysara jawaabtii baa marka xagga dambe dhacaysa intaa shariyada jawaabteedii fanadiratun ilaa maysara weeyaan ay wain xasala fasubxaana allahi xiina tumsuun ilah baa ceeb ka nasahan xiina tumsuuna markaad galabaysanaysaan iyo waxiina tusbixuuna markaad waabariisanaysaan ay xiina tadkhuluuna fi الصabaaxi wa xiina tadkhuluuna fi اlmasa marka tumsuuna waa ficil iyo faacil wowga faacilkii ah nuuntan waa calaamatu rafcihi wa xiina tusbixuuna tusbixuuna waa ficil mudaaric wowguna waa faacilkii nuunkuna waa calaamatu rafcihi weeye ay xiina tadkhuluuna fi الصabaax wa xiina tadkhuluuna fi اlmasa ilaa zaala zaala mooyaane iyo wafatya iyo walaysa fainaha afcaashaasi mulaazimatu waxay laazimaysaa linaqsi nuqsaan ayay laazimaysaa wa takhtasu kaana bijawaazi ziyaadatiha bishari an takuuna bilafdi اlmaadi wa an takuuna fii xashwi اlkalaam naxو maa kaana axsana zayda wa takhtasu waxay la khaas noqonaysaa kaana ficil kaana ahaa bijawaazi ziyaadatiha inay bannaan tahay in la ziyaadiyo waxay yani markaa ziyaado oo la khaas noqonaysaa bishardi an takuuna inay tahay bilafdi lmaadi lafdu lmaadi wa an takuuna inay tahay fii xashwi اlkalaami hadalka dhexdiisa naxw maa kaana axsana zaydan halkana sheekh wuxuu ka warramaya raximah llahu tacaala axkaam ay leedahay kaana oo waxaa la yidhaahdaa maadaama kaana waa umulbaab baabkan iyada hooyo u ah waxaa la odhanayaa kaana wa akhawaatuha wa akhawaatuha kaaniyo walaalaheed xaggee walaale ka yihiin ay fi lcamal isku hooyaa dhashi looma jeede xagga camalka wadaagaan baa loo jeedaa ayib oo maxaa ka dhexeeya rafcu lismi wa nasbu maada wa nasbu lkhabar baa ka dhexeeya marka kaana iyo kaana maadaama ay tahay umulbaab laha axkaam axkaam gaar ahaaneed ayay leedahay culimaduna waxay yidhahdaan alummahaatu yutawasacu maa laa yutawasacu fii hayriha ummahaadka waxaa ku bannaan waxaan ku bannaanayn waxyaalaha kale oon ummahaadka ahayn maadaama ay tahay kaanadii umulbaab waxay leedahay axkaam gaar ahaaneed ayay leedahay axkaamteedii ayuu sheekhu gudagalay kow wuxuu inoo sheegay axkaamteeda waxaa ka mid a ah kuwana uu soo wadaaye inay kaanadii ay noqoto zaaid inay noqoto zaaid markay zaaid noqonayso marka laba shardi bay leedahay shardiga kood waxaa weeye an takuuna bilafdi lmaadi waa inay maadi tahay culimada qaar baa odhanaya mudaaricana way ku bannaanta oo iyadoo mudaaricu zaa'id ah, waa la arkay anta takunu maajidun nabilu ayay soo qaateen anta takunu maajidun anta waa mubtade maajidunna waa khabarkii takununa waa ficilkaas mudaarica ah oo kaanada ah ficilka mudaaricu markaas waa zaa'id weeye lakiin waxay odhanayaan waa shaad marka waa inay maadi tahay waa shardi shardigalood waxaa weeye an takuna fii xashwi اkalaam fii xashwi اkalaam maxaa loo jeedaa an taqaca bayna shay-ayni mutalaazimayn laba shay oo islaazimaya waa inay dhex dhacdaa sida bayna aljaari wاlmajruur bayna almubtada'i wاlkhabr bayna ma atacajubiya wa ficl atacajub laba shay oo islaazima waa inay dhex dhacdaa labadaa shardi waa in la helaa waxay laakiin ogu badan tahay inay dhacdo bayna ma atacajubiya wa bayna ficl tacajub bay u badan tahay waqad tuzaadu kana fii xashwin kama kaana asaxa cilma man taqadama maali wuxuu ohanayaa yani wuxuu tilmaamaya qaacidan sheikhu inoo sheegay lafteedu tilmaamaya yani kaana waxay noqotaa yani markaa zaaid waa inay dhacdaa fii laba shayoo islaazima dhexdooda waa inay dhacdaa fii xashwin waa inay tahay bilafdi maadi miaal buu markaa ka cabiray yani markaa labadii shardiba laga helay sheekhu marka waa inoo miaaliyey wuxuu inoogu miaaliyey maa kaana axsana zaydan maa kaana axsana zaydan jumlada markaan icraabayno ma waa tacajubiya waana mubtadi kaana waa ficil maadi zaaid axsana waa ficlu tacajubkii waa ficil maadi mabniyu cala alfatx faacilkiisu waa damiir mustatira wujuuban taqdiiruhu huwa oo wuxuu ka mid ahaa meelihii faacilka in la asturo ay waajibka ahayd waxaa ka mid ah yani marka ficlu tacajub wa marfuucin biamrin xutima wa yaa mudaaricin wasmayhima ficl istinaai watacajubi ficlu tacajub weeyi marka faacilkiisu wuxuu noqonayaa mustatir wujuban taqdiirkiisuna huwa ayuu noqonayaa taqdiirkiisuna huwa ayuu noqonayaa zaydna mafcuulkiisi weeyi zaydana waa mafcuulkiisii waxaa la ohanaya marka waljumlatu min alficli oo ah axsana wlfaacili oo damiir ku asturano huwa ah wlmafcuuli oo zayd ah wاljumlaةu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fii maxali rafcin kabaru ma ma kabarkeedi wey jumladaas ma kabarkeedi weeyaan marka shaahidku wuxuu yahay kaana oo maanta zaa'id ah labadii sharطina waa laga hayaa ko waa bilafdi maadi ma kaana waa bilafdi maadi shardigii labaadna waa la hayaayo laba shay oo mutalaazimeyn ayay dhex dhacday baynamaa atacajubiya iyo ficlu tacajubkii marka axsana ah ayay markaa dhex taallaa marka zaa'id ayay sidaa ku noqonaysaa waana meesha markaasi ugu badan tahay weeyaan meelo kalena markaasi waa lagu ziyaadiya bayna asifati waalmawsuuf ayaa lagu ziyaadiyaa bayna aljaari walmajruur ayaa lagu ziyaadiyaa laakiin kanaa ugu badan wuxuu sheekhu yi raximah اllahu tacaala wa takhtasu kaana kaana waxay la khaas noqonaysaa bijawaazi ziyaadatiha inay bannaan tahay in la ziyaadiyo bisharطi an takuuna inay ahaatay shardiga la shardinayo bilafdi maadi lafdi maadi shardi la shardinayo ayay markaasi ziyaado markaasi la khaas noqonaysaa wa an takuuna iyo inay tahay fii xashwi اkalaami hadal dhexdiisa mid dhacday naxو maa kaana axsana zayda way markaa miaalku yihi wa takhtasu ayضa waxay kaloo la khaas noqonaysaa bijawaazi xadfihaa inay bannaan tahay in la xadfo maca smihaa ismigeeda maciisa wa ibqaa'i khabariha khabarkeeda in la baaqi yeelo wadalika arrinkaasna kaiirun wuu fara badan yahay bacda low iyo wain asharطiyatayn ka qowlihi calayhi الsalaaةu wasalaam iltamis walow khaatama min xadiid wa qowlihim annaasu majziyuuna biacmaalihim in khayra fakhayru wain shara fasharu halkana sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllah xukum labaad oo kaana khaas ay la tahay xukumkaas muxuu yahay xukumkaas waxaa weeye kaanadii iyo ismigeedii ayaa la xadfaya waxaana la baaqi yeelayaa khabarkeedii waxaa lagu yaqaanaa markay daba dhacdo kaanadu bacda in ashariya iyo bacda low ashariya labadaa gadaashooda ayaa kaanadii la xadfaa iyo ismigeedii khabarkeediina waa la baaqi yeela maxaa loo xadfayaa kaanadii fi hada mowdic waxaa loo xadfayaa maadaama labadan ay yihiin min adawaati shari adawaatu sharigu wuxuu qaataa ficlu shari iyo jawaabu shari buu qaataa hadalkii marka wuu dheeraanaya jumladii baa dheeraanaysaa marka lilkhtisaar hadalka si loo soo gaabiyo ayaa marka waxaa laisaga xadfayaa kaanadii iyo markaa ismigeedii marka waxaa la doonayaa hadalki in lagu fududeeyo bilxadfi maadaama ay mid kastaba shardi iyo jawaab ay qaadanayaan labadan lowda iyo inta lowduna waxay asal u tahay yani markaas adawaatu shardiga hayru jaazimka ah bay asal u tahay intuna waxay asal u tahay adawaatu shardiga jaazimka ah ayay shardi u tahay marka labadaasa laga soo qaatay adwaad shardigii jaazimka ahna in baa laga soo qaatay adwaad shardigii kayrujaazimkana lo waa laga soo qaatay marka mid kastaba qolay markaasi madax u tahay sheekhu tusaaluuna siiyey kaanadii oo la xadfay iyo ismigeedii bacda low wuxuu noogu miaaliyey xadiidka saxiixa ah iltamis walow khaataman min xadiid fii saxiix الbukhaari wa muslim ayuu ku sugan yahay iltamis walow khaataman min xadiid iltamis waa ficlu amar faacilkiis waa damiir mustatira waa anta walow khaataman lowdaasi waa xarfu sharin hayru jaazim walow khaataman khaatamkaasi waa khabar kaana meesha ka xadfan kaana iyo ismigeeda meesha ka xadfan khabarkeedi weeye oo muxuu noqonaya hadii lasoo qadaro wuxuu noqonayaa iltamis raadi walow khaataman ay walow kaana multamasu waxa la raadinaya ha noqdo khaataman fargal ha noqdo khaatamkaasoo min xadiidin ka samaysan xadiid iyo marka meesha waxaa ka xadfan kaana ismigeeduna waa la maqan yahay khaatamanna waa khabarkii min xadiidna khaatamku sifo ka yahay kaanadii iyo ismigeedii waxaa la xadfay bacda low ashariya low shariya gadaasheeda ayaa markaasi la xadfay waxaa la mida annaasu majziyuuna biacmaalihim in khayran fa khayru wain sharan fa sharun waa ahar laga soo wariyey cabdulaahi ibnu cabaas weeyaan ayb waa mawqufu cala ibni cabaas annaasu waa mubtadi majziyuna waa khabar biacmaalihim majaan iyo majruurkaas majziyun baa lagu tacalujinayaa in khayran intu waa shariyo intu waa shariya jaazima in kaana khayran in kaana camaluhum khayra in kaana camaluhum meesha waxaa ka xadfan kaana iyo ismigeedii oo camal ah khayranna waa khabarkii kaanadaa meesha ka maqan iyo ismigeedaas in kaana camaluhum iyo khayran oo khabarkii ah jumladaasi fii maxali sharin bay taallaa fii maxali sharin waxaa weeye fii maxalli jasmin waa sharigii booska sharigay taallaa fa khayrun khayrkaasi waa khabar mubtadaa loo soo qadaraya fajazaauhum khayrun fajazaauhum khayrun jazaagaasi waa mubtada khayrun waa khabar jumladaas mubtadahii khabar ka koobanna waxay noqonaysaa fii maxali jazmin jawaabu shardi weeyaan waana meelihii jawaabka fada la gelin jiray weeyaan jumlada jawaabka dhacday jumla ismiya hadday tahay fa baa markaa lagu daraa marka fakhayrun waa jawaabtii intaas jawaabteedi weeye fakhayrun wain sharan fa sharunna waa la mid wain kaana camaluhum sharan kaana iyo ismigii oo camala xadfan sharanna waa khabarki in kaana camaluhum sharan fa sharun ay fa jazaauhum mubtada la soo sharunna waa khabarkii jumlada marka mabtadaha lasoo qadaraya khabarka meesha yaalla oo wada socdana waa jawaabtii inta weeyaan jumlada ismiyada ah baa markaa jawaab u noqonaysa marka kaanadii iyo ismigeedii waa la xadfay labada mihaalba wa takhtasu kaana kaana waxay la khaas noqonaysaa aydan ay idnaa aydan ku noqonay noqoshe bijawaasi xadfiha ah xadafkeedu banaanaansho u banaanya inay khaas la tahay maca ismiha la xadfo iyo qay khabariha khabarka in la baaqi yeelo wadaalika arrinkaasna kaiirun waa fara badan yahay bacda low iyo wain ayuu badan yahay lowdii iyo intii ashariyatayni ee shardiga ahaa ka qowlihi calayhi salaatu wasalaam weeye iltamis walow khaataman min xadiid shaahidku waxa weeyaan walow khaataman min xadiid walow kaana almultamasu kaana almultamasu kaana iyo multamaskaasoo ismigiya ayaa isla xadfan khaatamanna waa khabarkii min xadiidna khaatamku sifo ka yahay wa qowlihim weeyaan qowl ibnu cabaas annaasu dadkii majziyuuna kuwa la abaalmarinaya wey biacmaalihim camalkooda lagu abaalmarinaya in khayra in kaana camaluhum khayra camalkoodu hadduu khayr yahay fakhayru ay fajazahum khayru jazahoodu iyo abaalkoodu khayr buu noqonaya wain shara wain kaana camaluhum sharan camalkoodu shar hadduu yahayna fasharun fajazauhum sharun jazahu shar buu noqonaya wa takhtasu waxay la khaas noqonaysaa kaana aydan ay idna aydan mar labaad ku noqonay bijawaazi xadfi nuuni mudaaricihaa mudaariceeda nuunkiisa xadaf la xadfaya banaanaansho u banaan yahay bay la gaar noqonaysaa mudaaricii almajzuumi la jasmiyey in lam yalqahaaba ay qoran nusa qaarna waxay qorayaan in lam yeliha waa haddii uusan ku xigin saakinun saakin haddi usan ku xigin kaanadii walaa damiiru nasbin uusan ku xigin damiirkaasoo muttasilun bihaa ku lamaan naxw walam aku bagiya walaa taku fii dayqin wain taku xasanatan halkan sheekh wuxuu ka warramaya raximah اllahu tacaala khasaaistii kaana ay lahayd ayuu weli sii wadaa laba ka mida ah uu inoo soo sheegay halkan wuxuu ku sheegayaa mid saddexaad kaas waxaa weeye kaana nuunka u dambeeya in la xajfo nuunkaasna wuxuu ka mid yahay kelmaduu ka mid yahay nuun zaa'idoo dheeraada maaha waa nuun ka mid ah fii daati اlkelima nuunkaasi xadafkiisa ayaa bannaan laakiin bishuruud markii la helo lix shari lix shari marka la helo ayaa nuunka kaana xadafkiisu banaan yahay lixdaa shardi sheekh wax ka mid ah asagaa inoo sheegay ilaa afar shardi sheekhu asagaa sheegay ko waa inay mudaaric tahay nuunu mudaaricihaa mudaaric waa inay tahay halkaa marka maxaa ku baxay hadday tahay kaanadu maadi ama hadday tahay amar hadday tahay nuunkeeda lama xadfo waa inay mudaaric tahay ko waa midda labaad majzuum waa inay tahay waa in la jasmiyaah halkaasna maxaa ku baxay inay tahay mansuub iyo inay tahay marfuuc baa ku baxaya midda saddexaad waxaa weeye in lam yeliha saakinun saakin waa inuusan ka dambaynin saakin waa inuusan ka dambaynin waayo hadday iyadu saakin tahay saakinna uu ka dambeeyo iltiqaau saakinayn baa dhacaya laba saakin hadday kulmaanna ka horaa la kasriyaa sm haduu xarf saxiix yahay ka horaa la kasriyaa in saakin aan iltaqa yaksir maa sabaq laba saakin hadday kulmaan ka hora kasri lam yakun iyo aladiina lam yakun nuunku waa saakin aladiina laamku waa saakin hamsadan waa iska dhacaysa iyadu waa hamsulwasl iska dhacaysaa aladiina laamku waa saakin laba saakin baa kulmay yakun nuunkeedii iyo aladiina laamkiio saakin ah xaalka noocaasoo kalea lama xadfi karo nuunkii horaa la kasrinaya lam yakuni ladiina baa lohanaya yakuni lama xadfi marka saakin waa inuusan ka dambeynin damiiru nasbana waa inuusan ka dambaynin damiiru nasbin waa inuusan ka dambayno in yakunhu waa inaan la falan tusallata calayhi wailaa yakunhu falaa khayra laka fii qatlih inankii la ohan jiray ibnu sayaad ayaa cumar bn khaaab wuxuu ohan jiray waa dajaal waa dajaal buu ohan jiray marka wuxuu yihi rasuulka wuxuu weydiistay inuu u fasaxo inuu dilo dacni yaa rasuula allahi adrib cunuqa rasul alla daan dilay buu yihi nabigu wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu salaam in yakunhu hadduu yahay dajaal ninkani ibnu sayaadkan hadduu yahay dajaal dajaalkii nusuustu ay noo sheegtay hadduu yahay falan tusallata calayhi lagugu diri maya adigu ma aad u dili maysid yaa dilaya ciise ibnu maryam baa dilaya wailaa yakunu hadduusan ahaynna falaa khayra laka fii qatli inaad disho wax dan ah iyo wax khayro ku jiraan ma uu jiro maa iska daawe shaahid waxa weeye in yakunhu kaanadii nuunkeeda waxaa ku xiga damiir nas baa ku xiga yakunhu damiir nas baa ku xiga oo mutasil ah lama xadfi karo xaalkaasna afar buu sheekhu marka inoo sheegay waxaa lagu darayaa shardiga sheekhu uu tilmaamay oo ah mudaarac waa inay ta waa inay majzuum tahay waxaa lagu darayaa sukun waa in lagu jasmiyaa sukuun waa in lagu jasmiyaa shardigaasaa lagu sii darayaa shardi lixaadna waa lagu darayaayo waa inaan la waqfin kaanada waa inaan dhunkeeda laisku taagin haddii laisku taago nunki waa la sugayaa haddii markaa laisku taago nunkeeda nunki waa la sugayaa laakiin xaalka nunka la xadfay waxaa weeye markaan mawquufun calayhi nunka usan ahayn oon laisku taagin xaalkaas weeyaan idan marka lixda shardi waxay noqonayaan kaanadu waa inay mudaaric tahay waa inay majzuum tahay majzuumka waxaa ka dhalanaya sukuun waa in lagu jasmiyaa saakin waa inuusan ka dambayn damiirunasbe waa inuusan markaasi ku xigin waa inaan isku taagin lixdaa shardi ayaa loo shardinayaa lixdaa haddii la helo yajuuzu alxadfu wa yajuuzu alibqaau nuunka in la xadfana bannaan in la daayana bannaan nuunka in la xadfana bannaan in la daayana bannaan maanaa haddii shuruudda la helo macnuhu maaha waa waajib in la xadfo maaha waa iska jaais waa iska jaa'is weeyaan qur-aankana mawaadica kaga soo aroortay nuunka iyadoo la xadfayo ilaa saddeed iyo toban mawduc ayay markaa kuso aroortay wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala watakhtasu ayضa wataktasu waxay la khaas noqonaysaa kaanadii ayضa ay idnaa ayضa noqonay noqoshee bijawaazi xadfi nuuni mudaariciha mudaariceeda idaafada dib baa loo soo macnaya bay culimadu yidhaahdaan bijawaazi xadfi nuuni mudaariciha mudaariceeda nuunkiisa xadafkiisa banaanaansho u bannaan yahay ayay la gaar noqotay markay mudaarica tahay nuunkeeda in la xadfo arrinkan inuu bannaan yahay bay la khaas noqotay kaanadii nuunkii almajzuumi la jasmiyey in lam yaliha waa hadduusan ku xigin nuunkii saakinun saakin hadduusan ku xigin walaa damiiru nasbin hadduusan ku xigin damiir nasbo damiir nasbahaasoo muttasilun biha qaar nuskhna qaar way ka tegayaan muttasilun biha yani markaasi muttasil ah hadduu munfasil yahay damiirkaasi ba'si ma leh laakiin sharti waxaa weeye damiir nasb muttasil ah waa lagu xujineen naxو walam aku bagiya lam waa xarfu jasmin aku waa ficl mudaaric majzuum bilan wacalaamat jasmihi الsukuun calى nuun اmaxduufati litakfiif nuuntii takfiifka loo xadfay sukuunkii saarnaa ayaa markaa calaama jasmu ayay ahayd ismiga wuxuu noqonayaa ana bagiyanna waxay noqonaysaa khabarkii walaa taku fii dayqin laadu waa naahiyadii takuna waa ficl mudaaric majzuum bilan naahiya wacalaamat jasmihi الsukuun calى nuun اmaxduufati litakfiif calى nuun اmaxduufati litakfiif wuxuu noqonayaa ismigu walaa taku anta fii dayqin jaari majruurkaasna waa khabarkii ay walaa taku anta kaa'inan fii dayqin wain taku xasanatan intu waa shardiyo takuna waa ficlu shardigii wain taku xasanatan ismiga wuxuu noqonaya damiir mustatir ah wain taku hiya ayuu noqonaya markaa ismigii xasanatanna waa khabarkii waxaa kaloo banaan intaama laga dhigo intaama laga dhigana waa bannaan tahay marka waa ohanaya wain taku xasanatun bay markaa noqonaysaa xasanatun waa la rafcinaya markaas kaanada faacilkeedii buu noqonaya haddii laakiin la nasbiyo khabar markaa ayaa laga dhigaya wuxuu sheekhu yhi raximah اllahu tacaala waama laa waama ama alxuruufu xuruuftii almushabahatu bileysa leyse lagu shabahay xuruuftii almushabahatu bileysa leyse lagu shabahay fa arbacatun afar weeye maa weeyaan walaa weeye wain weeye walaata weeye fa amaa maa lafdiga ma ah fatacmalu way camal falaysaa camala leysa cinda alxijaaziyiin xijaaziyiin agtooda ayay sidii layse u camal falaysaa tacmalu way camal falaysaa bisharطi anlaa takhtarina inaysan ku xigin biin in aysan ku xigin ay bicadami ikhtiraaniha biin wa anlaa yaqtarina khabaruhaa khabarkeedu waa inuusan ku xigin biila wa anlaa yataqadama khabaruhaa khabarkeedu waa inuusan soo horumarin cala smihaa ismigeeda walaa macmuulu khabarihaa macmuul khabarkeedu waa inuusan hormarin calى smiha ila ida kaana almacmuulu macmuulku inuu yahay mooyaane darfan aw jaaran wa majruuran inuu yahay mooyaane falmustawfiyatu tii oofsatay lishuruudi shuruudda oofsatay naxw maa zaydun daahiban weeyaan wa ka qowlihi tacaala wey maa haada basharan maa huna ummahaatihim fain ikhtaranat maadii haddii lagu lamaaneeyo biin baطala camaluha camalkeedu waa burayaa naxw maa in zaydun qaa'imun wakada wayabطل camalu camalki waa burayaa kadaa saasoo kale u berayaa in ikhtarana khabaruhaa khabarkeedu hadduu ku lamaan yahay bila naxu maa muxamadu ilaa rasuulu wayabطlu camaluhaa kada camalkeedu waa burayaa saasoo kale in taqadama khabaruhaa khabarkeedu hadduu hormaro cala smiha ismigeeda ka hormaro naxw man qaaimun maa qaa'imun zaydun aw taqadama macmuul khabar macmuul khabarkii uu soo hormaro walaysa walaal laysa uusan ahayn macmuul khabarkii darfan aw jaaran wa majruuran uusan ahayn naxw maa acaamaka zaydu aakilun weeye fain kaana darfan hadduu yahay naxw maa cindaka zaydun jaalisan aw jaaran wa uu yahay naxw maa fi daari zaydun jaalisan lam yabtul camalu ahaa camalkeedu mid buraya maahan wa banuu tamiimin reer banuu tamiim laa yucmiluunaha ma camal siiyaan wa istawfat shuruua shuruuii ha oofsato shuruuii almadkuurata lasoo sheegay waxaan kusoo jirnay alcawaamil addaakhila cala almubtadai walkhabar waxyaalihii camal falayey oo gelayay mubtadihii khabarka ayuu sheekhu ka warramayay raximahullah waxaan ka soo baxnay qaybtii koobaad oo ahayd kaaniya walaalaheed kaaniya walaalaheed waxaan soo aragnay inay ismiga rafciyaan khabarkana nasbiyaan camalkooda saasuu ahaa afcaal bayna wada ahaayeen halkan wuxuu inoogu sheegayaa sheekhu raximahullah qeyb kale oo ka mida alcawaamil addaakhila cala almubtadai waalkhabar waxyaalihii camal falayey oo gelayay mubtadahii khabarka oo sida camalfalkooduna uu yahay yacni siday u camalfali jirtay kaano oo kale ismigii bay rafcinayaan khabarkiina way nasbinayaan laakiin farqi u dhexeeya wuxuu yahay kaaniyo walaalaheed afcaal bay ahaayeen kuwanna waa xuruuf weeye marka xuruuftani way camal falayaan waxayna u camal falayaan camalu kaana ismigii bay rafcinayaan khabarkiina way nasbinayaan si gaara waxay shabax uleeyihiin si gaara waxay u shabahayaan laysa laysa ayay si gaara u shabahayaan camalka si guud yacni camalkoodu ha noqdo si guud camalu kaana wa akhwaatuhaa si gaara laakiin waxay u shabahayaan kaanii walaalaheed ficilka layse la yidhaahdo ayay si gaara u shabahayaan waxayna ka shabahayaan dhowr weji wejka koobaad xagga nafyiga way ka shabahayaan oo sida layse ay naafiye u tahay oo manfi waxay u nafyinayso bay kuwana wax nafyinayaan waxbay nafyina dhammaantood waa xuruufu nafyi waxay kaloo ka shabahayaan xagga jumuudka jumuud waxaa loo jeedaa layse weligeed waa laysa laa tatasaraf layse ma tasarufto oo mudaaric iyo amar iyo ismu faacil lagama keeno xuruuftana waa la oo weligood waa sidaas tasaruf ma sameeyaan waa in waa maa waa laa waa laata tasaruf ma sameeyaan waa jaamid dhankaana laysay ka shabahayaan waj kale way ka shabahayaan oo sida layse jumla ismiye ay u gasho oo markaa ismi khabar ay oga dhiganayso saasoo kale kuwana jumla ismiyeah ayay gelayaan oo markaa waxay ka dhiganayaan ismi iyo khabar ayay ka dhiganayaan marka awjuhdaas ayay layse ka shabahayaan maadaama awjuhdaa layse ay ka shabahayaan camalu laysa oo ah in ismigii la rafciyo khabarkina la nasbiyo ayay markaasi camal falayaan xuruuftaasi waa afar xaraf afar xaraf weeye afartiba sheekhu waa inoo sheegay ma iyo laa iyo in iyo laata afartaas xaraf sida laysa bay ismigii rafcinayaan khabarkiina nasbinayaan wuxuu ku bilaabay maabuu ku bilaabay maadu dheeraad waxay la tahay khabarkeeda in baa lagu daro sida laysoo kale alaysa allaahu bicaziizin alaysa allahu bikaafin cabdah maana waa lagu daraa maa zaydun bijaalisin aw bixaadirin marka si gaara ayay maa iyo laysa yani markaa masaladaas shabah gaar oo ka dhexeeya khabarkooda in ba lagu daro waxay camal falaysaa camalu laysa laakiin waxay ku camal falaysaa bishuruud waxay camal falaysaa qolada loo yaqaano xijaaziyiin ayay camal falaysaa marka luqatu ahlilxijaaz lagu socdo ayay maadu camal falaysaa ama luqatu banu tamiim marka lagu socdo luqatu bani tamiim marka lagu socdo maadii ma camal falayso laakiin marka lagu socdo luqatu ahlxijaaz ayay camal falaysaa luqatu ahlxijaazna waa midda qur-aanku kusoo degay waa luqada qur-aanku kusoo degay waa luqatu ahlxijaaz weeyaan waa ka waa maka iyo madiine iyo agaarkaas wey xijaaz cinda alxijaaziyiin maadii way camal falaysaa laakiin marka la helo bishuruuطin arbaca afar shari marka la helo ayay markaasi maadi camal falaysaa afartii shariba sheekhu matnigu inoo saaray shardiga koowaad waxaa weeyaan waa in in waa inaan laga dambaysiinin in waa inaan laga dambaysiinin oo waa inaan la ohan ma in waa inaan la ohan ma in waa inaan la ohan in haddii laga dambaysiiyo ma camalfalayso maadii sababtay u camalfali weydana waxay noqonaysaa maadaama camalka ay kaga dayanayso laysa laysa in lagama dambaysiiyo oo carabiga arki maysa laysa in iyadoo laleeyahay idan in maadaama layse aan laga dambaysiinin kii camalka layse kaga dayanayey haddii in laga dambaysiiyo haddaba camal fali mayo maadaama kuwa camal kaga dayanayey aan in laga dambaysiinin maadaama in laga dambaysiiyey maadii ma camal falayso taasaa marka loogu diiday inay camal fasho shardiga labaad khabarkeedu ilaa waa inaan la gelin ilaa waa inaan la gelin ilaa haddii khabarkii ay gasho waxay noqonaysaa ayru caamila midaan camal falay ayay noqonaysaa maadi maxaa yeele maadu waa xarfu nafyin xarfu nafyin waxaa la doonayaa ismiga khabarkuba waa manfi yani ismiga waxaa laga nafyinaya khabarka ismiga baa waxaa laleeyahay khabarkani asagu ma ma samayn ayib maa zaydun qaa'ima zayd baa waxaa laga nafyinaya istaaga maa zaydun zayd qaa'iman mid taagan maahan idan zayd waxaa laga nafyey qiyaam ma muxamadun xaadiran maxamed waxaa laga nafiyey xuduurkii idan ismigii baa waxaa laga nafyinaya khabarka inuu asagu leeyahay ama asagu sameeyey ayaa laga nafyinaya maadaama khabarku sidaa manfi u yahay ilaa hadday gasho mubat buu noqonayaa mubat ayuu noqonayaa ayaduna waxay ku camalfalaysay maaduna nafyi bay ku camalfalaysay waayo ayada xarfu nafyin ah khabarkeedu waa inuu manfi yahay mubat hadduu noqdo ma camal falayso maadaama shardigii la waayey inuu khabarkeedu manfi noqdo muhbat hadduu noqday ma camal falayso shardiga saddexaad waa inuusan soo hormarin khabarkeedu khabarkeedu waa inuusan soo hormarin yacni maadii khabarkeedii waa inuusan ismigii ka soo hormarin taasina haddii uu ka soo hormaro khabarkii ismigeeda hadduu ka soo hormaro ma camal falayso mulqaad bay noqonaysaa sababtu maxay tahay sababtay mulqaad u noqotay waxaa weeyaan maadaama marka horeba ay ahayd inaysan camal falin oo xuruufta waxaa asal inaysan camal falin baa asal u ah aal inaysan camal falin baa asal ah sababtu waxa way xuruufta marka laga warramayo xuruufta waxaa loo qaybiyaa mukhtas iyo hayru mukhtas kuwa mukhtaska asal waxaa inay camal falaan baa asal u ah mukhtaska baa laba u qaybsamayo mukhtasun bilasmaa oo xuruufuljarkii ah iyo mukhtasun bilafcaal oo jawaasimtii ah iyo mid mushtarak ah mid mushtarak ah kaa mukhtaska ama asmaada khaas ha ku ahaado ama afcaasha khaas ha ku ahaadee inuu camal falaa asal ah kaa laakiin aan mukhtaska ahayn oon asmaadana aan khaas ku ahayn afcaashana aan khaas ku ahayn oo asmaadana gala afcaashana gala asal w wuxuu uleyahy inuusan camal falin asal wuxuu uleeyahay inuusan camal falin idan xuruf alxuruuf almushabahatu bilaysa qismigaasay ka mid yihiin yani ma ahan qaybta asmaada khaas ku ahaydna maahan qaybta afcaasha khaas ku ahaydna maahan waa mushtarak bayna alasmaai walafcaal maadaama mushtarak ay yihiin asal waa inays camal falin maadaama ay camal faleen oo asalkii la khilaafay camalfalku waa khilaaful asli maadaama asalkii la khilaafay oo la camal siiyey macmuulkooda laguma tasarufi karo waa in siduu ah loo daayaa ismigu waa inuu horeeya khabarkuna waa inuu dambeeya haddii sidaa la khilaafo oo khabarkii lasoo hormariyo ismiga dib loo dhigo ma camal falaya maadaama asalkii aysan camalfalba aysan ulahayn oo la khilaafay oo la camal siiyey waa in sidaa ismiga khabar ku yihiin waa in sidaa loo daayaa haddii sidaa la garab maro khabarkii lasoo hormaray ismigana dib loo dhigo lagu tasarufo ma camal falayaan waayo shay marka horeba camalfalka farac ku ahaa lama ogola wuxuu ku camalfalayo in lagu tasarufo lama ogola waa in sidaa loo daayaa sidii haddii la khilaaf ma camal falaya marka shardiga afraad waxaa weeyaan macmuululkhabar waa inuusa soo hormarin macmuululkhabarkoodii waa inuusan soo hormarin macmuulkhabar maxaa loo jeedaa macmuul khabar waxaa loo jeedaa khabarkii hadduu camal falayo khabarkiibaa camal falaya midkan uu ku camal falaya macmuul baa la macmuul waa kii lagu camal falayey macmuul marka khabarkiibaa camal falaya waxaanu ku camal falayana macmuul baa la yihahdaa marka asagaa loo tirin waa laleeyahy macmuululkhabari khabarkuu ku camal falaya khabarkiibaa sii camal falaya sida maa zaydun aakilan acaamaka maa zaydun zayd aakilan mid cunaya maaha acaamaka cuntadaada aakilkan waa khabarkii aakil waa khabarkii waa maada khabarkeedi weeye waa ismi faacilo yarfacu alfaacila wayansibu mafcuul faacilna wuu qaadanaya mafcuulna wuu qaadanaya yacmalu camala ficlihi yarfacu alfaacil wayansibu mafcuul maadaama sida ficilkiisi u camalfalayo faacilna uu qaadanayo mafcuulna uu qaadanayo mafcuulkiisaas uu qaadanaya waxaa la ohanaya waa macmuul khabar khabarki oo aakil ah macmuulka uu ku camalfalayo waa acaamaka maa zaydun zayd aakilan mid cunaya maaha acaamaka cuntadaada zayd waa ismigii maada aakilanna waa khabarkii acaamaka haddaba waxaa nasbinaya acaamaka waxaa nasbinaya aakilkana nasbinaya oo muxuu nasbinayaa wuxuu u inuu mafcuulu ka dhigtay ayuu nasbinayaa idan isilaaxa naxwiyiintu markay sheegayaan waxay ka ohanayaan acaamaka macmuululkhabari khabarkuu ku camalfalayay bay ka ohanayaan idan macmuul lama soo hormarin karo macmuul lama soo hormarin karo oo maa acaamaka zaydun aakilan lama odhan karo waxaa laga soo reebayaa haddii macmuulu khabarka uu noqdo daraf iyo jaar iyo majruur hadduu noqdo waa la ogolyahay maa fi daari zaydun jaalisan fi daar jaar iyo majruurkaasi jaaliska dambaa lagu tacalujinayaa marka maadaasi ismigi khabar bay qaadanaysaa zaydun waa ismigeedii jaalisanna waa khabarkii fidaar daar jaar iyo majruurkaasi jaalis fidaar baa ku baa ku camalfalaysa jaariy majruur haduu yahay macmuulkhabarka waa lasoo hormarin karaa laakiin hadduusan noqon macmuulkhabarka jaar iyo majruur laa yajuusu taqdiimuhu in la hormariya ma banaana oo daraf iyo jaar iyo majruur hadduu noqdo maxaa loogu ogolaaday waxaa loogu ogolaaday waxay culimadu yihahdaan alduruufu yutawasac maa laa yutawasacu fii ayriha uruuf waxaa laisku yihahdaa jaar iyo majruurkii darafka laisku yidhaahdaa duruufta waa jaar iyo majruurkii darafka loo wada jeedaaye yacni meelaha qaarkood waxbaa lagu baneeya axkaam baa lagu baneeyaa aan meelo kale ku banaanayn ayaa iyaga lagu banaystaa aلظuruufu yutawasac maa laa yutawasacu fii gayriha marka shuruudda afartaa waa in la helaa maadu markay ismi rafcinayso khabarkana ay nasbinayso tusaalayaal buu sheekhu ina siiyey maa haada bashara maa haada maa waa naafiya tacmalu camala laysa tarfacu اsma watansib اkhabr hada ha xarfu tanbiih dana waa ism ishaara mabniyu cala sukun fi maxali rafcin ismu ma basharanna waa khabarkeedii maa huna ummahaatihim maa huna ummahaatihim maadu waa naafiyat tacmalu camala laysa tarfacu isma watansibu اkhabr ayib huna waa ismigeedi weeye huna waa ismu ma mabniyu cala sukuun waa damiir weeye huna ummahaatimna waa kabarkii ummahaatina waa khabarkii mansuub calaamatu nasbihi wa nasbi alkasra niyaabata can alfatx liannahu jamcu muanath asalim ummahaat marka labada aayadood ayuu sheekhu inoogu tusaaleeyey haddii shuruuddaa aan sheegnay haddii la waayana ma camal falayso ayadoo in lagu xujiyey waa sida maa in zaydun qaaimun maa in zaydun qaa'imun maadu maanta ma camal falayso limaada lianna in baa lagu xujiyey inna laysadii ay camal kaga dayanaysay in laguma xujin jirin maadaama maanta in laga dambaysay ma camal falayso zayd waa mubtade qaaimna waa khabarki intu waa zaayido zayd mubtade qaaimna waa khabarkii ayadoo khabarkii ilaa lagu dar waa wamaa muxamadu ilaa rasuulu wey madaas waa naafiye muxamed waa mubtade ilaa adaad isna mulqaatun rasuuluna waa khabarkii waxa weya mubtada w ma waa naafiya waa mulqaa muxamedun waa mubtade ilaa adaad isna mulqaatun macaan falaysa rasuluna waa kabarkii rasuuluna waa khabarkii marka ilaa rasuulan khabarkii in la nasbiye maxaa diiday waxaa diiday khabarkii ilaa baa gashay ilaa ayaa gashay maadaama khabarka uu manfi uu ah- ahaa muxamed muusan ahaanin haddii ilaa laga reebi lahaa wuxuu noqon lahaa wamaa muxamadun rasuulan buu noqon lahaa wamaa muxamadun rasuulan haddii ilaada laga reebi lahaa carabi ahaan muxamed rasuul maahan buu noqon lahaa markii ilaa lagu daray maclumaa isbedelaya wamaa muxamadun muxamed muusan ahaanin ilaa rasul rasul mooya wax kale muusan ahaan maadaama uu muhbat noqday khabarkii maadi mulgaad bay noqonaysaa waayo waa laazima ah khabarkeedu waa inuu manfiya mubat hadduu noqday ma camal falayso haddii uu soo hormaro khabarkii waa maa qaaimu zaydun oo kale maa qaaimu zaydun qaaimkaasi waa khabarkii oo soo hormaray zaydna waa mabtadihi oo dib u dhacay mar haddii khabarkii la soo hormariyey maadii ma camal falayso maanta maadii ma camal falayso oo zaydka wuxuu noqonaya mubtada muahara qaaimna khabar asalku wuxuu ahaa maa zaydun qaaiman ayuu ahaa qaaimkii oo khabarkii ayaa la soo hormariyay oo maadii lagu xujiyey idan waa ayru caamila maadii mid camal falaysa maaha waa shardigii baa la waayay macmuul khabar hadduu soo hormaro waa sida maa acaamaka zaydun aakilun maa acaamaka maadaas waa naafiyo mana camal falayso acaamaka mafcuulun muqadam mafcuul muqadama weeye zayduna mubtada muahara weeye aakiluna waa khabarkii zayd weeyaan acaamakana waxaa ku camalfalaysa aakilkaa dambea ku camalfalaya mafcuul bihi ka dhiganaya acaam mudaaf kaafkuna mudaafun ilayhi marka camalfalka waxaa u diiday macmuululkhabarkii ayaa ka soo hormaray ismigii haddii laakiin daraf iyo jaar iyo majruur hadduu noqdo isagu markaasi laa ba'sa oo waa la camal siinaya maa cindaka zaydun jaalisan maa zaydun zayd waa ismu maa jaalisan waa khabaru maa cindaka darafkaasna jaaliska dambe ayaa lagu tacalujinaya jaaliska dambe ayaa lagu tacalujinaya jaariya majruur hadduu noqdona waa maa fi daari zaydun jaalisan ma fi daari zaydu jaalisa asalku wuxuu ahaa maa zaydu jaalisa fi daar oo fi daari jaar iyo majruurka jaalis bay ka dambeysay maanta waa lasoo hormariyey oo waaa loo waxaa la dhex dhigay baynamaa wa bayna ismihaa marka zayd ismi wuu noqonaya jaalisna waa khabarkii fi daarna jaaliskaas dambaa lagu tacalujinaya halkan oo kale marka camalku ma burayo walow macmuul khabarkii ha soo hormaro camalku ma burayo sababtu maxay tahay lianna macmuul khabarkii maanta maa cindaka zaydu jaalis maa fi daari zaydun jaalisna macmuul khabarki wuxuu noqday jaar iyo majruur buu noqday idan mowdican oo kale waa la ogolyahay aلظuruufu yutawasac maa laa yutawasacu fii gayriha marka shuruuddaa marka la helo waxaa camal siinaya ahluxijaaz shuruuddaa ha la hela ama yaan la helin banu tamiim marna ma camal siinaya marna ma camal siinaya ama xuruuf xuruuftii almushabahatu bilaysa layse lagu shabahay fa arbacatun afar weeye maa weeye walaa weeye wain weye walaata weeye faamaa maa lafdiga maa ah fatacmalu way camal falaysaa camala laysa layse camalkeeday camal falaysaa cinda alxijaaziyiin bayna camal falaysaa bishari tacmalu way camal falaysaa bishari anlaa taqtarina bin ay bicadami bicadami iqtiraaniha bin inaysan ku xigin in bay ku camal falaysaa shari la shartinaya wa yaqtarina khabaruha wa way camal falaysaa bishari anlaa yaqtarina harin la harinayay ku camalfalaysaa anlaa yaktarina khabaruha khabarkeed inuusan ku lamaanayn bila waanlaa yataqadama way camal falaysaa bishari anlaa yataqadama inuusan hormarin harin la sharinayo khabaruhaa khabarkeedu cala smiha usan ka hormarin walaa macmuulu khabariha macmuul khabarkeedu usan ka hormarin cala smiha ilaa ida kaana inuu yahay almacmuulu macmuulkii inuu yahay darfan aw jaaran aw majruuran inuu yahay mooyaane falmustawfiyatu tii oofsatay lishuruudi shuruudda oofsatay naxwu maa zaydun daahiban weeyaan zaydna waa ismigida hibna waa khabarkii wa ka qowlihi tacaala weeye maa haada basharan maa huna umahaatim haadaana waa ismigii basharana waa khabarkii maa huna umahaatim huna waa ismigii umahaatimna waa khabarkii marka labada aayadood bay si sariixa qur-aanka ugu camal fashay maadu labada aayadood ayay si sariixa maadu ugu camal fashay markaa qur-aanka fain maadi hadday ku lamaan tahay bin baala camal camalkeed waa buraya bimanaa ma camal falayso naxu maa in zaydun qaaimun maa in zaydun qaaimun maadaas waxaa lo ohanaya mulgaatun laa camala lahaa ina waa zaaid zaydna wuxuu noqonaya mubtade qaaimna wuxuu noqonayaa khabar buu noqonaya zayd waa mubtade qaaimna waa khabar shardigii baa la waaye ah inaan in laga dambaysiin maadi inaan in laga dambaysiinin wakada wayabtulu camaluhaa camalkeedu waa buraya kada saasoo kale in iqtarana khabaruhaa khabarkeeda hadduu ku lamaan yahay bila naxw wamaa muxamadu ilaa rasuulu maadaasi waa naafiyat mulqaah muxamedna mubtada weeye ilaa adaatu isnaai mulqaah idna waa la camal tiraya rasuuluna waa khabarkii wakada wayabulu camaluhaa camalkeedu waa buraya kada kii lasoo sheegay si lamid ah sidii lasoo sheegay si lamid a ah, ayuu camalkeedu u burayaa in taqadama khabaruhaa khabarkeedu hadduu ka hormaro calaa ismihaa ismigeeda naxw maa qaama zaydun maa qaaimu zaydun asalku wuxuu ahaa maa zaydun qaaiman ayuu ahaa maa zaydun qaaiman qaaiman khabar buu ahaa khabarkii baa lasoo hormariyey oo waxaa la dhex dhigay bayna maa wa bayna ismiha ayaa la dhex dhigay idan marka wuxuu noqonayaa maadi waxay noqonaysaa mulqaah maadaama shardigii la waayey shardigaasoo ahaa khabarku waa inuusan soo hormarin aw taqadama uu soo hormaro macmuulkhabari macmuul uu soo hormaro macmuulkhabari uu ka soo hormaro cala alkhabari wاlsmi ismigii khabarkiibu ka soo hormaro wlxaal buu soo hormaray macmuul khabarkii laysa uusan ahayn macmuul khabarku darfan aw jaaran waa majruuran labadaa asagoon ahayn buu soo hormaray naxw maa acaamaka zaydun aakilun wey maa acaamaka zaydun aakilun maadaasi waa naafiyo mulqaah oo la camal tiray acaamakana waa mafcuulkii oo soo hormaray ama macmuul khabarkii oo soo hormaray waa isku macna khabarku ku camalfalayay baa soo hormaray ama mafcuulkii khabarkaa soo hormaray waa isla mubtada muahara weeye aakilna waa khabarkiisii aakilkaasa yacmalu camala ficlihi yarfacu lfaacila wayansib mafcuul faacilkiisu waa damiiru aakilun huwa huwa weeye oo damiir mustatir ah acaamana wuxuu noqonaya mafcuulkii acaam mudaaf kaafkana mudaaf ileyhi buu noqonaya walaysa darfan aw jaaran wamajruur nuska qaar ma qorayaan nuska qaar ayaa qoraya qaarna ma qorayaan yani waa ixtiraaz muhima weeyaan yani marka haddii macmuul khabar lasoo hormariyo maadi aysan camal falayn waa goorma waa marka uusan ahayn macmuul khabarku daraf iyo jaar iyo majruur haddii laakiin daraf iyo jaar iyo majruur uu noqdo isagaa soo wada marka fain kaana hadduu noqdo macmuulkii darfan hadduu noqdo naxw maa cindaka zaydun jaalisan weeyaan maa cindaka maa zaydun zayd baa baa ismigii ah jaalisna waa khabarkii cindakana darafkaasi jaalis buu ku tacalluqaya haddii saasoo kale uu noqdo daraf aw jaaran oo majruuran buu noqday abarkii jaar iyo majruur abarkii jaar iyo majruur buu noqday naxu maa fi daari zaydun jaalisan weyaan maa fi daari zaydun zaydkaa damba ismigii ah jaalisna waa khabarkii fi daar jaar iyo majruurkana jaalis baa ku camal falaya wuu soo hormaray haddii mar uu noqdo daraf iyo jaar iyo majruur lam yabtul camaluhaa maadii camalkeeda ma burayo wa banuu tamiimin reer banuu tamiim laa yucmiluunahaa ma camal siinayaan maadii ma camal siinayaan wain istawfad haba oofsato ashuruuda shuruudi shuruudii almadkuurata lasoo sheegay haba oofsatee ma camal falayso wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala waama laa lafdiga laa ah fatacmalu way camal falaysaa camala laysa layse camal falkeeda layse camalkeedoo kale ay qabanaysaa aydan ay idnaa aydan noqonay noqoshe cinda alxijaaziyiin bay camal falaysaa faqad oo keliya bishuruudi tacmal way camal falaysaa bishuruudi اlmutaqadima shuruuddii kusoo hormartay fii wa taziidu bisharطin aakhara shardi kalena way la dheer tahay wahuwa an yakuuna smuhaa wa khabaruhaa waa inay ismigeeda iyo khabarkeedu yihiin nakiratayni laba nakiro naxu laa rajulu afdala minka wa akaru camalihaa camalkeedu badankiisuna kaainun fi shicri shicir marka ayuu ku sugnaaday halkan wuxuu ka warramaya sheikhu raximah llahu tacaala xarafkii labaad oo markaasi ka mid ah xuruuftii tacmalu camala laysa alxuruf almushabahat bilaysa xarafkaasi waa la weeyaan shuruudda waxay la wadaagaysaa awala waxay camal falaysaa cinda alxijaaziyiin cinda alxijaaziyin cinda hayrihim ma camal falayso waxayna ku camal falaysaa shuruuddii aan usoo shardinay ma ayay ku camal falaysaa waxaa laakiin loogu darayaa shardi shardina waa laga reebaya midna waa loogu darayaa midka laga reebaya waxaa weeye waa in in waa inaan laga dambaysin shardigaa looma shardiga iyado oo laa in lama yihaahdaba laa in lama yidhaahdo marka shardiga iyado looma shardiyo maxaa soo haraya marka khabarkii ilaa waa inaan lagu darin macmuulkhabar waa inuu soo hormarin khabarkiina waa inuu soo hormarin macmuulkhabar darfi jaari iyo majruur aan ahayna waa inuusan soo hormarin waxaa loogu darayaa ismigii khabarku nakiratayn waa inay yihiin nakiratayn waa inay yihiin ayadoo ku camalfalaysa macrifo waa la arkay lakiin waa naadir ayadoo macrifo ku camalfalaysa waa la arkay laakiin waa naadir la daaru daaran wala ljiiraanu jiiraanan ayaa lasoo wariya ladaaru ladu waa tacmalu camalan laysa addaaruna waa ismigii daaranna waa khabarkii addaar waa ismi alwata mucarafan biadaat biadaat aw bial waa ismi alwata haddana ismi bay ka dhigatay ladaaru daaran walaljiiraanu jiiraan waa ismi alwata macrifaa ah wey marka ism macrifaa ah ayay ismi ka dhigatay jiiraanna waa khabarkii waxaa la mida waxallat sawaada alqalbi laa ana baagiyan laa ana baagiyan ana waa damiir damiirna waxaan soo marnay inuu yahay acrafu lmacaarif bacda ismi illaahi magaca ilahay marka laga yimaado macaarifta waxaa ugu macrifo badan adamaa'ir laa ana anay ismi ka dhigatay laa ana baaqiyana waa khabarkii baaqiyana waa khabarkii idan yani markaasi macrifay ku camal fashay laakiin taasoo kale waxaa lagu xambaarayaa naadir wanaadiru laa xukma lahu waa naadir naadirna xukun ma leh marka asalku waxaa ismigeedu iyo khabarkeedu waa inay nakiratan yihiin ilaa maa nadar masaail naadira ah ama axwaal naadir ah way dhici kartaa in ismigeedii khabarkeedii in markaasi macrifo ay noqdaan way dhici kartaa marka shuruudii waxaa loo shardinayaa yani shardigaa marka laga reebo in waa inaysan ka dambeyn markii laga reebo saddexdii kale ayaa waxaa loogu daraya ismigii khabarku waa inay nakiratan yihiin sheekh wuxuu inoo sheegay waakharu camaliha fi shicri inta badan camalfalkeedu waa shicirka bimacnaa gabaygay ku camalfashaa oo meelaan shicir ahayn inay ku camalfasho waa qaliil waa qaliil laakiin way camal fashay yani meelaan ahayn shicir way ku camalfashay marka shicirna way ku camalfalaysaa shicir meelaan ahayna way ku camalfalaysaa marka khaas kuma ahan laakiin inta badan yani markaa shicir ayay ku timi camalfalkeedu wuxuu sheeku raximah اllahu tacala waama laa lafdiga laa fatacmal way camal falaysaa camalaysaa ayadan ay idnaa noqon ayadan noqoshe cinda alxijaaziyiin bay camal falaysaa cinda alxijaaziyiin markuu leeyahay wuxuu saarayaa banu tamiim ma camal siiya cinda alxijaaziyiin bay camal falaysaa faqad oo keliya bishuruudi tacmal way camal falaysaa bishuruudi bay ku camal falaysaa shuruudii almutaqadimati kusoo hormartay fii ma wa tasiidu bishardin aakhara shardi kalena dheeraad bay la tahay wahuwa shardigaas waxaa weeye an yakuuna smuhaa wa khabaruhaa waa inay yihiin ismiga iyo khabarkeedu nakiratayni waa inay yihiin naxu laa rajulu afdala minka laa naafiyatu tacmalu camala laysa tarfacu isma watansib اkhabr e, rajulu waa ismu laa marfuucu wacalaamatu rafcihi damatu daahiratu cala akhirihi afdala khabaru laa mansuubun wacalaamatu nasbihi falxatu daahiratu cala aakhirihi minka min xarfu jar wakaafu damiiru mutasilu mabniyu cala alfatx fi maxali jarin waljaaru wاlmajruuru mutacalaqu bafdal afdal baa lagu tacaluqinaya wuxuu noqonaya laa rajulu nina afdala kaama fiicna minka xaggaa kaama fiicno kaama fadli badna wa akaru camalihaa camalkeedu badankiisu kaainun fi shicri gabay buu ahaaday yani gaar kuma ahan laakiin badankeedu saasay ku canfulaysaa wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala wa ama in lafdiga in ah intii annaafiyatu ee naafiyada ahayd fatacmalu way camal falaysaa camalan laysa laysa camalkeeday camal falaysaa fii luqati alcaaliya ree caaliya luqadooda bay markaasi ku camal falaysaa bishuruudi tacmal way camal falaysaa bishuruudi bay ku camal falaysaa shuruudii almutaqadimati kusoo hormartay fii ma sawaan waxaa siman kaana smuha ismigeedu ahaya macrifatan aw nakiratan ahaya naxwu in zaydun qaa'ima wa sumica min kalaamihim in axadu khayra min axadi ila bilcaafiya halkan wuxuu ka warramaya sheikhu raximah llah xarafkii saddexaad oo ah in ayuu inoo sheegaya in waxaa camal siiya awalan markaasi ahlu caaliya ayaa camal siiya caaliyana waxaa la yidhaahdaa maa fawqa najdin ilaa tihaama ilaa ardi tihaama yani najdi wixii ka sareeya ilaa laga gaara meesha tihaama la yidhaahdo wixii ka dambeeya maka dhulkaasa waxaa loo yaqaanaa ee markaasi dadka ku nool ahlu caali ayaa la yidhaahdaa dadka ku nool marka loo nisbaynaya halkaas caaliyun baa la ohanaya caaliyun ama calawiyun ayaa la ohanaya caaliyun waa mid loo nisbeeyey meeshii caaliye la ohan jiray ama calawiyun waa midkii loo nisbeeyey meeshii la ohan jiray waxa weeyaan caaliye la ohan jiray marka qoladaasa camal siisa intaas waxay ku camal falaysaa shuruuddii aan maa ku soo marnay maa waxaan usoo marnay markaa shuruud afar ah ayadu in lagu dari mayo oo in laguma darayo oo la odhan mayo in in lama odhanayo shardigaa looma shardinayo waxay markaa xagga shuruudda la wadaagaysaa markii inta laga reebo saddexdii kale ayay maa la wadaagaysaa ismigii khabarku waa in sidii la yaqaana ay ku yimaadaan ismiga waa inuu horeeya khabarku waa inuu dambeeya waa shardi bimacnaa khabarku waa inuu soo hormarin abarkiina ilaa waa inaan lagu darin macmuulkhabar waa inuusan soo hormarin saddexdaasa loo shartinaya saddexdaa shardi ayaa loo shartinaya marka shardigii ahaa in waa inay dab waa inaysan daba dhicin looma shardiya iyado oo in in lama yidhaahdo in in lama yidhaahdo marka shuruuddaas waxay la wadaageysaa maabay la wadaageysaa waxaana camal siinaya qoladaas banulcaaliya ama ahlulcaaliya ayaa camal siinaya ismigeedu iyo khabarkeedu nakiratayn way noqdaan macrifataynna way noqdaan wayna iskhilaafaanoo midna macrifu noqon karaa midna nakiru noqon karaa marka sheekh wuxuu inoo sheegay sawaaun kaana smuhaa macrifatan aw nakira nakira laba nakiray wada noqon karaan laba macrifay noqon karaan ayagoo nakiro wada noqdo waa sida in rajulun qaaiman in rajulun nin ah qaa'iman mid taagan maaha waa ismigii khabarkao nakiratay noqday rajulna waa ismigii qaaimna waa khabarkii nakiratayn bay wada noqdeen waxaa la mida ah miaalku ina siiyey in axadun khayra min axad in axadun waa ismigii waa nakiro khayran waa khabarkii waa nakiro idan waa ismigii khabarkoo nakiratay noqday weeyaan in rajulun qaa'iman iyo in axadun khayran min axad ayagoo macrifatay noqday waa sida in zaydun alqaa'ima in zaydun alqaa'ima zayd waa ismigii waana macrifo alqaa'imana waa khabarkii waa macrifo ismigii khabarkii macrifatayn ayay noqdeen waxaa la mida ina dalika naaficak ina dalika arrinkaasi naaficaka waxbuu kuu taraya dalika waa ismu ishaaro ismu ishaaruna muxuu ka mid ahaa macaariftii buu ka mid ahaa soo ma macaariftii buu ka mid ahaa sax martabaa saddexaad buu imaanayey markii laga soo bilaabo calamkii markii laga soo bilaabo damiirkii calamka ismu ishaaraha waa almartaba athalitha min almacaarif ayuu dhacayaa marka ina dalika naaficaka waa khabarkii ina dalika naaficaka walaa daaraka arrinkaa waxbuu kuu tarayaa dhibna kuu geysan waa ismigiio markaas iyo khabarko labaduba markaasi macrifatay noqday naaficaka damiir baa loo idaafeyey iyagoo markaa iskhilaafay oo ismigii u noqday macrifo khabarkiina nakiro u noqdo waa sida in zaydun qaaiman in zaydun qaaiman zayd waa ismigii waa macrifo qaaimanna waa khabarkii oo waa nakiro way isgara mareen waxaa la mida ah, in ilmaru maytan in ilmaru maytan biinqidaai xayaatihi walaakin bian yuqdaa calayhi fayukhdala in ilmaru maytan almaru waa ismigii albu waa macrifo maytanna waa khabarkiio waa nakiro waa isgara mareen marka ismigana wuxuu noqday macrifo khabarkiina nakiro noqday marka sheekhu arrinkaa uu ku ilaaqay ismigeedii khabarkeedu laba nakiray noqon karaan laba macrifay noqon karaan way iskhilaafi karaan marka arrinkaasi waa soc wuxuu sheekhu raximah llah waama in annaafiya waama in intii annaafiyatu naafiyada ahayd fatacmal way camal falaysaa camala layse ayay camal falaysaa fii luqati alcaaliya ree caaliya luqadooda bay ku camal falaysaa bishuruudi tacmal way camal falaysaa bishuruudi bay ku camal falaysaa shuruudi almutaqadimati kusoo hormartay fii ma sawaaun ay siyaani waxaa siman kaana smuhaa macrifatan aw nakiratan ay kownu smihaa ismigeedu ismigeedu ahaanshaha uu yahay macrifatan aw nakiratan ama kownu smihaa ismigeedu ahaanshaha uu yahay macrifatan aw nakira siyaani miday siman yihiin weyaan ama nakira ha noqdo ama macrifo ha noqdo ama labaduba macrifo ama labaduba nakiro waa arin markaa zayd qaa'il mid taagan maa wa sumica waxaa la maqlay min kalaamihim carabta hadalkooda waxaa laga maqlay in axadun qofna khayran mid ka fiican ma ahan min axadin qofna qofna qof kama fiicna ilaa bilcaafiya caafimaadka mooyaane wa amaa laata lafdiga laata fa tacmal way camal falaysaa camalan laysa layse camalkeeda bay camal falaysaa tacmal way camal falaysaa bisharti an yakuuna smuhaa inuu ismigeedu yahay iyo khabaruha bilafdi اlxiin inuu yahay wa bian yuxdafa smuhaa way camal falaysaa bian yuxdafa ismuhaa ismigeeda in la xadfo aw khabaruhaa walaaliba sida faraha badan leh xadfu ismi ismiga in la xadfo weeye naxwu fanaadow walaata xiina manaas ay laysa alxiinu xiina firaarin wa quriya waxaa la akriyey walaata xiinu manaasin baa la akriyey calaa ana alkhabara maxduufun yan markaasi iyadoo khabarkii lagu soconayo khabarku inuu maxduuf yahay ay laysa xiinu firaarin xiina lahu halkan wuxuu ka warramayaa sheikhu raximah llah xarafkii oo ugu dambeeyey alxuruuf almushabahatu bilaysa xuruufta laysa lagu shabahay xarafka ugu dambeeye waa laata waa laa oo ta lagu siyaadiyey tadaas maxaa loogu siyaadiyey in loogu siyaadiyey lita'niis oo waxay ka mid tahay laata xuruufta la ta'niisiyo saddex xaraf baa carabi kusoo arooray oo la ta'niisiyo waa laata iyo rubata iyo humata hamata maha waa humata hama iyada waa darafo waa ismi waa humata humata iyo laata iyo rubata saddexda xaraf ayaa markaasi la taaniifiya marka waxaa tada loogu ziyaadiyey litaniis in la taaniifiya loogu ziyaadiyey ama waxaa loogu ziyaadiyey lilmubaalaqa almubaalaqa fi nafyi nafyigii baa lagu xeel dheeraanaya tautaalis lagu daray tautaalis baa lagu daray sida callaamatu iyo nasaabatu sida tada loogu daro kale callaama waa kii cilmiga badnaa wey nasaabatu waa kii cilmu nasabka aadka u yaqaana wey fulaan nasaaba haddaad noqoso bimacnaa waa caalimu bicilmi nasab ansaabta ayuu yaqaanaa cidda sifadaa la siinayana waa waa mudakar callaama nasaaba tadaas marka litaaniis maahane waa lilmubaalaqa waa mubaalaqa iyo ku xeeldheeraansho marka min hada albaab intaada loogu daro lilmubaalaqati binafyi nafyiga xeeldheeraan lagu xeeldheeraanayo taasina markaasi way dhici kartaa almuhim way camal falaysaa camal laysa ayay camal falaysaa waana biijmaaci alcarab carab oo dhan baa isku waafaqsan in laatal camal siiyo wax ree caaliye iyo ree fulan ku kooban maahan waa biijmac acarab carab oo dhan laata camal bay waa camal siiyaan ayib haddaba shuruuddeedii wax ka mid a ah ayuu sheekhu inoo tilmaamay shuruuddeeda waxaa ka mid ah ismigeedu iyo khabarkeedu bilafdi lxiin waa inay yihiin bilafdi lxiin waa inay ismiga khabarku waa inay noqdaan waa shari shardiga labaad wa bian yuxdafa smuhaa aw khabaruhaa wa in la xadfaa ismigeeda iyo abarkeeda waa in la adfaa yani markaa mid kamid waa in la adfaa keebaa badan in la adfo sida fara badan ismiga la adfaa khabarka la baaqi yeela markuu sheekhu leeyahay an yakuuna smuha wa khabaruha bilafdi اlxiin lafd اlxiin waa inuu yahay wuxuu sariix ku yahay xiin mooyaane meel kale kuma camal fali karayso saasuu sariix ku yahay sheekh hadalkiisu laakiin culimada qaarkood waxay yihahdeen xiin kuma koobnaa xiin kuma koobnaa darfu zamaan o dhan baa la mid ah darfu zamaan o dhan waa la mid sida saaca oo kale alaana oo kale ee awaan oo kale yacnii xiin iyo alfaadda la midkaa oo darfu zamaankaa ayaguna markaasi laata way ku camalfali way ku camalfali karaysaa marka siduu ku socda sheekhu waxa weeye xiin mooyaane wax kale ku camalfali mayso laakiin qowl kalaa jira oo odhanaya xiin kuma koobna xiin iyo xiin wixii la mid ah oo markaa darfu zamaan ah way ku camalfalaysaa wuxuu noo tusaaleeyey wuxuu inoo sheegay marka ismiga khabarku mid baa la xadfaya sida faraha badanna ismigaa la xadfaa tusaaluuna siiyey tusaal waxaa weeyaan aayaddii fanaado walaa taxiina manaas walaa taxiina manaasi wey laa taxiina laatadaasi waa tii camal falaysa wey tarfacu ism watansib alkhabar xiinadaas marka waa khabarkeedii ismigaa meesha ka maqano wuxuu noqonayaa walaa talxiinu waa la qadaraya walaa talxiinu fanaado way dhawaaqeen walxaal bay dhawaaqeen laa talxiinu xilligu iyo waktigu uusan ahayn xiina manaasil xilli la cararo marka laa talxiinu xiinkaasoo ismiga lasoo qadaraya xiinka dambena waa khabarkii xiin mudaaf manaasna mudaafu ileyhi buu noqonaya marka khabarkii ayaa jooga ismigii ayaa markaa xadfan qiraaadka qaar la akhriyana way jiraan oo la akhriyey walaata xiinu manaasin fanaadow walaata xiinu manaasinna yani markaa quraada qaar baa akhriyey lakin waa qiraaa shaada waa qiraaatun shaada waxaa akhriyay ciisa ibnu cumar ayaa akhriyey waa qira'a shaada qirada markaasi shaadkan waxaa weeyaan in la yihahdo walaa taxiina manaasin weeyaan oo ismiga markaa meesha uu ka maqan yahay qur-aanka waxba kama maqlan lakin carabi ahaan ayaa markaasi waxaa la odhanayaa maadaama ismi khabar ay qaadato xiina khabarkeedi uu yahay nasbisan yahay idan meesha waxaa ka maqan khabarkii baa ka maqan carabi ahaan laakiin qur-aanka wax ka maqan ma uu jiro oo laleeyahay waxbaa ka maqane waxaa weya ha lagu soo daro ma uu jiro laakiin carabi ahaan iyo qawaacida carabiga marka lagu soconayo ayaa saa loo jeedaa marka ismiga khabarkii lafdiga xiin inay wada noqdaan shardi maaha way khilaafi karaan bal carabta laga soo wariyey yani markaa ashcaar laga soo wariyey ayagoo markaa ku camal laatadii waxaan xiin ahayn ayuu ku camal oo waxaa ka mid ah ashcaartooda nadima albuqaatu walaata saacata mandamin walaata saacata mandamin nadima albuqaatu nimankii xadgudubka sameeyey wayna nadaamoodeen way ka murugoodeen waxay sameeyeen walxaal bay murugoodeen laa tasaacata mandamin ay laa tasaacatu saacaddu aysan ahayn saacata mandamin xilli la murugoodo marka laatadii waxaa lagu camal saaca marka waa darfu zamaan weeye darfu zamaan weeyaan waxaa la mid a walaata awaanin walaata awaanin wahaakada marka kuma koobna xiin keliya kuma koobnee xiin iyo wixii la macnoa oo darfu zamaan ah way ku camalfalaysaa laatadii ismiga ha noqdo ama khabarka ha noqdo midka marka la baaqi yeelayba ama ismiga ha noqdo ama khabar ha noqdee xiinna wuu noqonayaa waxaan xiin ahaynna wuu noqon karaa ayib qowlka kaleo sheeku ku socda waxa way asagoo xiin waxaan ahayn ismigii khabarku midna ma noqonayaan ismigeedu iyo khabarkeedu waa in mid la xadfaa inta badanna ismigaa la xadfaa khabarka la baaqi yeelaa waa inuu yahay ismigeedu iyo khabarkeedu lafdu xiin waa inay yihiin sidaas waa madhab oo xiin waxaan ahayn laata kuma camalfasho qowl kalaa jira xiin kuma koobnee xiin wixii la midana waa waa la mid xiin wixii la mid ah oo kala mida daraf zamaannimo waa la midoo laata way ku camalfalaysaa sida asaaca oo kale sida alawaan oo kale waxay darfu zamaan tusanaya oo kale waa la mid xiin kuma koobna marka waa laba madhaba marka culimmadu ay masalada ka leeyihiin wa laata lafdiga laata fa way camal falaysaa camalan laysa laysa camalkeeda ay camal falaysaa bishari tacmal way camal falaysaa bishardi an yakuuna smuhaa shardin la shardinayo inuu yahay ismigeedu iyo wa khabarkeedu bilafdi alxiin inuu yahay wa yuxdaf wa way camal falaysaa bishardi an yuxdafa shardin la shardinayo in la xadfo ismuhaa ismigeeda aw khabaruhaa khabarkeeda la xadfo wاlhaalibu sida badan waxa way xadfulismi ismiga in la xadfaa badan markaa khabarkii la baaqi yeelo naxو fanaadow walaa taxiina manaasin walaa taxiina manaasin marka wuxuu noqonayaa naadow waa ficiliyo faacil laata w xaal buu noqonaya laata wlxaal laata waxay noqonaysaa xaraf tacmalu camala laysa tarfacu isma tansib اkhabr ismigeeda wuxuu noqonaya maxduuf taqdiirkiisa wuxuu noqonaya laata alxiinu alxiin buu noqonaya lasoo qadarayo xiinna wuxuu noqonaya khabarkii xiina mudaaf manaasinna mudaafun ilayhi ayuu noqonaya ay layse iinu waynoo soo qadaraya marka ismigiibuu soo qadaraya ay layse alxiinu laysena wuxuu markaa u keenayaa maadaama xagga macnaha nafyigii ay faaiideynaysay laysoo kale uu faaiideynayo laata ay faaideynayso isku camalna ay yihiin ayuu markaa laysa keenay ay layse alxiinu waktigu uusan ahayn xiina firaarin xilli la cararo oo manaaska macnaa firaar ah wa quriya waxaa la akriyey walaata xiinu manaasin baa la akriyey walaata xiinu manaasib baa la akriyey oo markaa xiinkaasi uu noqonayo ismigii khabarkii lasoo qadarayo la ohanayo walaa taxiinu manaasin xiina lahum ay calaa ana alkhabra maxduufun inuu khabarkii yahay mid la xadfay ay laysa xiinu firaarin xiina lahum laysa xiinu firaarin xiinkaasi waa ismu laysa xiin mudaaf firaarin mudaaf ilayhi xiinna waa khabarkii lahumna waa jaari majruur oo wuxuu sife ka noqonaya iinka xiinkaasoo lahum marka iyaga u sugnaaday ilaa huna wallah aclam